bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsalaam عlى rasuuli اllah saxaabatihi أجmaciin bsmi اllah الرحman الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin ثuma الصlaatu والsalaam عlى rasuuli اllah wعlى alihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaanii jamcu min ashuyuuخ akhiruhum shaykhuna الsheikh صaalح cbdاllahi الcusaymi غafar allahu lah wlahum jamica biisnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cayna can amr dinar can abi qawus mawla cabdillahi bn camr اlcaas can cabdillahi bn camr اlcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh wali wslm alraaximuun yarxamuhum الraxman yarxamu man fi ladi yarxamkum fi الsma wmin daraa'iqi raxmati raxmat almucalimiina bilmutacalimiina biiqra'i usul almutun khaasatan usul xadiid almustafa warasul mujtaba sala allahu caleyh wcala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin liyafuuzu bisacaadati alcajl walajl fahada huwa almajlis althaamin walcishruun min majaalisi iqra'i wa sharxi kitaabi lwaafi mafsaaxayn fii masaa'i yowmi alaxad athaalith min shahri fii masaa'i yowmi اlithnayn الثالث من شهر رمضان عام 1438 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بكتاب الإبراهيم وانتهى بسنن والصحيحين يسر الله للتمام لكم ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان ومجلس كي سديد إلى باطنات مجالس الدلمرك إشارة كوبا كتابك الله فيما في الصحيحين قلبتنا وقلب سنين أه saddexda ramadaan kun afar boqol sideedii sanada hijrada nabigeena caleyhi salaatu salaam kitaabka aan ku jirana waa alkitaab ataasic waa kitaabka sagaalaad aljanaa janaazooyinka ayuu u kitaab yahay weeyaan janaazada waxaa weeyaan waxaa lagu magacaabaa salaada lagu magacaabaa la tukada waxaa kaloo lagu magacaabaa meydka ayaa lagu magacaabaa xitaa adawaadka lagu qaadan mararka qaar lagu magacaabaa meydka waxyaabaha lagu qaado sarir meydka wx la midka ah baabu talqiini ilmowta dadka dhinta ama qofka dhintay in loo naqino oo shahaadada loo qabta laa ilaaha ila allah ayuu baabkan u baabya weeyaan baabu talqiin almowta dadka dhimana oo nafta ay ka baxayso in loo laqina oo loo dhaha lana dhahsiiyo laa ilaaha ila allah halkaas ayuu baabkan u baab weeyaan xadiidka shan boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad can abi saciid alkhudri waxaa le radia allahu tacala anhu ardaa qala wuxu yih abi saciid qaala rasul rsulka wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali waslem laqinuu war u laqina oo inuu dhahaa u sheega mowtaakum dadkiina dhimanaan oy nafta hayso laa ilaaha ila allah ilaa xaq lagu caabudo ma jira allihii macbudulxaq ahaa mooyane intaas uu laqina ayuu nabigeen yihi sala allahu aleyh masaladan talqiinka marka laba xaalo ayay leedahay xaalo waa ijmaac oo cid isku haysta lama arka nusuusta kitaabkana nusuusta xadiista nabigeena alai sl slam waa ku cadyihiin ficilka nabigeennana calayhi salaatu wasalaam wuu ku cadyahay oo in qofka markii nafta ay qabato oo sakaraatulmowtka uu ku jira in loo laqino oo la yidhaahdaa yaa fulan qul laa ilaaha ila allah hebelow kelimadaas ku dhawaaq maxaa yeele nabigeena sal slm waxaa ka sugan xadiid kale qofka kelimada u dambaysa ay laa ilaaha ila allahu ay noqoto jannada ayuu gala nabigeena ka sugan sala allahu aleh sidoo kale waxaa nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam qofka waxaa lagu soo bixiyaa wax alla wuxuu u dambeeyey uu ku dhinto wuxuu ku dhintay ayaa lagu soo bixiyaa ayuu nabigeen yihi sal allahu marka qofka markii nafta ay hayso in loo laqino oo la yidhahdo hebelow laa ilaaha ila allahu dhah in la yidhahdo si tartiib ahoo sahlan oona lagu adkaynin ayaa loo baahan way culimada qaar waxay leeyihiin maye tacriid baa loo samaynaa oo agtiisa ayaa lagu dhihi laa ilaaha ila allah laa ilaaha illa allah laa ilaaha illa allah saas ayaa lagu dhihi ay leeyihiin laakiin naska cad oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ka sugan waa laqinuu war u dhaha oo dhahadsiiya oo inuu dhahaa ku muxuu ahaa eh, ku xambaara laa ilaaha ila allah laakiin qofka laguma adkaynayo laa ilaaha ila allah markii la yidhaahdo oo hebelow saa dhah la yidhahdo kadibna asaga ku dhawaaqa shib ayaa laga leeyahay mar labaad laguma celinayo ilaa uu hadalkale kaga dhawaaqay ilaan qofka sakaraadka ku sugan eh, aahaad iyo muxuu ahaa alalad iyo argagax iyo dhib badan baa jira iyo xanuun aad tiro badan marka qofki inuu dhawaaq kale ku dhawaaqayaa laga yaabaa marka haddii uusan qofka hadal kale ku dhawaaqin oo laa ilaaha ila allah uu yidhaahdo marlabaad dheh lama dhahay oo tikraarka laasin ma ahan faraha lagala bixi haddii marka hadal kale uu soo dhexgeliyo markaas ayaa marlabaad la dhihi hebelow laa ilaaha ilahu dhah si sahlan ayaa loo dhihi weyaan oo tartiiba oo weliba dhimrin ay ku jirta markuu yidhahdana waa sidaas ilaa marka qofka kaga dhinto kelimadaas in lala ag jooga ayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam uuna farayaa waana sunno sugan taas marka arrin laisku diidanya ma ahan masalo kala meesha imaanaysa marka masalada waxay tahay talqiin almowta aw almeyit bacda mufaaraqati اljismi aw cinda alqabri sawaan qabla dafni aw bacdahu qofka marka nafta ay ka dhacdo oo meyd uu noqdo kadib in loo laqiin oo la yidhahdo hebelow laa ilaaha ila allaahu dhah in la yidhaahdo amaba qabriga inta la geli ka hor ha noqoto la gelinin ka hor ha noqoto amaba markii qabriga la geliyey kadib ha noqoto eh ayada ah ayaa masalo khilaafi ah waa masalo khilaafi ah sida raajixaana waxaa weeyaan inaynan sunnana ahayn wax saxna ahayn saas ayaa sunna ayaa muxuu aha ayaa sida raajix ah. laakiin waxay arrinta dhex wareegaysaa karaahiya iyo sunnanimo iyo bannaanaan intaasay dhex wareegaysaa sheekh alislaam ibnu teymiya caleyh raxmatullah ayaa wuxuu leeyahay meydka in loo laqino oo markuu dhinto kadib ama qabrigiisa dushiisa looga laqino tawxiidka kelimad tawxiidka shay waajib ma ahaanin biijmaac muslimiin waa o tan labaadna camalkii salafka iyo saxaabada nabigeena sala allahu calayh waali waslem iyo khulafadii mashhuur shay laga yaqaana oo nin walba u yaqaanana ma ahayn laakiin wuxuu leeyahay waxay ka suganta arinta ayada nabiga wakhtigiisana iyo khulafadiina lama aqoon alayh sl slam laakiin saxaabada laba nin ayuu tilmaamay uu ninka la yihahdo ka mid yahay abi umaama iyo ninka la yidhaahdo ibn اlasqac al ibnulasqac ayuu ka tilmaamay labada nin ayaa muxuu ka sugan inay arinta iyada ah tilmaameen oo ishaareen marka sidaa darteed aqwaasha ku sugan waa sida waa saddexda shay in ay sunno tahay iyo inay karaahiye tahay iyo inay bannaan tahay laakiin sida raajixa insha allahu tacaala waa in arin banaan aanayna ahayn maxaa yeelay arin nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam ma ahan nabigeena calayhi salatu wasalaam talqiin looma qabanin abu bakr iyo cumar iyo cumaan iyo cali intana talqiin bacda almowt iyo nafta markay ka dhacda kadib looma qabanin shay mashhuurahoo camal la yaqaani ma ahayn xadiid ku ansaxayoo saxiix lama hayo wa calaa hada alasaas marka arrin eh, muxuu ahaa sugan oo in la sameeya eh, saxan ma ahan weeyaan wallahu aclam baabu maa yuqaalu cinda almusiiba qofka musiiba haddii ay ku dhacda maxaa la dhihi qofka haddii musiiba ay ku dhacda muxuu dhahayaa maxaa sunna maxaa u bannaan maxaa sunna weeyaan oo u haboon inuu yidhaahdo lix boqolaad bifadli lah caza wajal can ummi salamata waxaa laga wariyey anaha ummu salama qaalat waxay tihi ummu salama samictu rasuulahi nabiga allaan ka maqlay sal slm yaquul isagoo leh maa min muslimin qof muslim ma jira oo tusiibuhu ay asiibto musiibatun musiiba oo fa yaquulu kadibna yidhaahdo maa amarahu llah alla wuxuu faray yidhaahdo inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun allahuma aajurnii fii musiibatii waakhlif lii khayra minha ilaa ahlafa allahu lahu khayra minha maa min muslimin qof muslim ma jiro tusiibahay ku dhacda musiibatan musiiba oo fa yaquulu kadibna yidhaahdo maa amarahu llah alla siduu yidhi oo alla muxuu faray subxana wa tacala alla wuxuu faray inuu qofki yidhaahdo innaa lilaahi annaga allaan u sugannahay wa innaa annagana ilaahi alla weyne xaggiisa ayaan raajicuun u laabanaynaa allaahuma allahyow aajurnii iga ajirsii fii musiibatii musiibadaydaan igu dhacday ajar iga sii waakhlif oo waxaa weeyaan ii dabamari lii aniga khayran mid ka khayr badan minha iyada oo musiibadan igu dhacday wanaag ka wanaagsan oo ka khayr badan rabbi igu bedel weyaan qofki intaas inuu yidhaahdo muslim haddii ay dhacdo oo saa ku dhawaaqo ilaa haddii ay dhacdo akhlafa allaahu ilaahay baa u khaliif oo bedel siiyo lahu isaga khayran mid ka khayr badan minha canug ayaa ka geeriyooday kadibna ducadan uu ku ducoystay mid ka khayr badan rabbi subxana wa tacala ugu bedela xoolo ayaa ka dhacmay ducadan ayuu ku ducaystay xoolo ka khayr badan barab ugu bedela subxaana wa tacaala xaaska ayaa ku xumaaday ama ninka ayaa ku xumaaday la kala teg waa musiiba dhib badan sidoo kale ducadan ayuu qofkii muxuu ku ducaystay ama waa laga geeriyooday ama xaas ka noqoto amaba ninkaa noqda ee waa laga geeriyooday qofkii ducadan ayuu ku ducaystay mid ka khayr badan barabbi ugu bedela subxaana wa tacaala saas ayaa waxa weeyaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu noo cadeeyey qaalat waxay tiri umu salama falamaa maata abu salama ninka la yidhi abu salama markuu dhintay qultu waxaan ayu lmuslimiina muslimiinta koodeeba khayrun ka khayr badan min abi salm abi salama nin ka khayr badan saxaabada ka mid ah waa ninkee weeyaan awalu beytin guri kan usoo haajiri awalu beytin guri soo haajiray kii uu horreeyey ayuu haajara usoo haajiray ila rasuuli illaahi sala allahu calayhi guri soo haajira oo nabiga usoo haajiro oo madiina u yimaado guriga u horreeyey ayuu ahaa gurigan muxuu abu ninka la yihahda abu salama uma intaas kadib markaan saa ku walwalay ayaan qultuha iska iri maadaama aan ku walwalay warka isaga ah oon isiri muxuu ahay ma dhahdaa ma iska daysaa maxaa yeelay qof ka khayr badanoo abuusalaama aan ogsoonay uusan jirin ayaan iska dhahay leedahay anagoo anoon rumaysan wacdiga nabigeena sala allahu aleyh waali wasalam anoon dhahay uma inii aniga qultuha waan iska ihi oo ducadaas ayaan ahri waxaan idhi inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun allahuma ajurnii fii musiibatii waahlif lii khayra minha saas ayaan dhahayta weyaan faakhlafa allahu lii alla subxana wa tacala wuxuu ii badelsiiyey rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam nabiga alle ayuu ilaahay badel iga dhigay ducadaas ayaan ku ducaystay kadibna ninka khayr badan abisalama iyuu noqday marka nabi moxamed calayhi sala slam inuu guursada ood soo doona kadibna ay tirahdo nabi allow aniga waa istaqaanaa gabar masayr badan ayaan nahay sidoo kale caruur badan ayaan leeyahay marka xaqaad inaan uqumi waayaan ka yaabaya iska kaydaa markaasaa nabiga wuxuu yidhi alayhi salatu masayrka ilaah baan kaaga barya subxana watacala inuu kaa qaado caruurtana waa ilmahaygii oo ilmahaygi sidaan yeel laha umbaan yeeli sidii ayuu nabiga ku guursaday calayhi salaatu wasalaam ducadiina sidii ayaa looga aqbalay umu salama radia allahu tacala canha wa ardaaha um lmuminiin baabu iqbaadi markuu geeriyoodo in loo indhalaabo oo nafti markay ka dhacda indhihii ay taagmayaane in la laaba ayuu baabkan u baab yahay iwaducaai lahu in loo duceeyo alla loo barya subxaana wa tacala xadiidka lix boqol iyo koobaad can umi salamata waxaa la wariyey radia allahu tacala qaalat waxay tihi umu salama dakhala rasuulu llahi sal slm nabiga alla ayaa soo galay calaa abi salamata abi salama ayuu usoo galay waqad shaqa walxaal qad shaqa uu taagay basaruhu araggiisa uu taagay araggiyaasaa u taagmay weeyaan fa aqmadahu nabigu uu indhilaabay calayhi salat slam indhihii taagnaa ayuu usoo laabay calayhi salaatu wasalaam uma qaala nabigeena wuxuu yidhi ina ruuxa ruuxda iyo nafta idaa qubida markii la qiblooda tabicahu waxaa raaca albasaru aragga ayaa raaca weeyaan fadaja kadibna waxaa dhawaaqay oo qayliyey naasun dad ayaa dhawaaqay oo min ahlihi abuu salama reerkiisa ka mid ah ayaa markay maqleen inuu geeriyooday nafta ka dhacday oo nabiga sheegay ruuxdii inay baxda uu sheegay hal mar ayay dhawaaqeen weeyaan oo nin walba muxuu afkuu furtay dadkii meesha joogay fa qaala nabigeen wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam laa tadcuu war laa tadcuu ha ku habaarina oo ha u baryina calaa anfusikum nafyaalkiinna ilaa bikhayrin khayr mooyane faina almalaaikata malaaigta maxaa yeelay yuaminuuna aamiin ayay leeyihiin calaa maa taquuna waxaad tidhahda taquuluuna tidhahdaan weyaan ilaahu saana yeelay ilaahu iga reebinay ilaahu muxuu isaga haddii aad qaad anna qaaday ilaahu hakada waa taqana qofka markuu musiiba ay ku dhacda waxyaabaha lagu dhawaaqa aamiin ayay malaigta leedahay marka dibna waxa laga yaaba ducada in lidiin aqbale waxaa weeyaan ilaahay wuxuusan jeclayn iyo khayr waxaanan ahayn ilahay wuxuu jecel waxaan ahayn iyo khayr waxaanan ahayn ilaahay subxana wa tacala ha ku baryana ayuu nabigeena calayhi sala slam allaahuma allahiw iqfir u dhaaf liabi salamata abi salama dembigiisa dhaaf warfac kor u qaad darajatahu darajadiisana kor u qaad fi lmahdiyiina kuwa la hanuuniyey maca anabiyiina wasidiqiin washuhadaai wasaalixiina kuwaas hanuunsan ilahu darajadiisa halkaas aadi weyaan wakhlufhu ilaahayow khaliif ugu noqo oo mid asaga mas-uul ugu ah ugu dambeey noqo fii caqibihi ciribtiisa filqaabiriina kuwa haray ilaahay oo adiga bedel adiga mxuu aha khaliif ugu noqo oo mas-uul ugu noqo weyaan oo u dhaqaaleeya oo u ilaali waqfir dhaaf lana annaga iyo walahu isagana noo dhaaf weyaan yaa rab alcaalamiina caalamiinta rabbigoodiyow wafsax u waasic lahu isaga fii qabrii qabrigiisa wanawir u nuray lahu isaga fiihi qabriga u dhex ayuu nabig yidhi alai slat slam marka meydka markuu dhinto intaanan xataa la gaarin xilliga janaasada lagu tukana in alla loo sii baryo subxaana wa tacala loo indhalaabo dadkii la sabarsiiyo waa hadyiga nabigeena calayhi salaatu wasalaam baab mri aridiis ar ayuu baab yahay bixusni danni mala wanaag bilah alla weyne amala wanaagsan laga malaysa tacaala koraa cinda almowti markii la dhimana qofka nafti ay qaba sakaraata mowtka in alla qofki inuu janayna inuu cala lciliyiin rabbi siina subxaana wa tacaala inuu cadaab alqabri ka badbaadina inuu munkar iyo nakiir laga badbaadina in qabriga loo waasicina in ah, baabu min abwaab aljanna loo firi doono waxyaabahaasoo dhan qofki inuu qalbigiisa ilaahay subxana watacaala ku xiro ood alla wanaag ka rajaysto isagoo ku camal falaa qowlka nabigeena sal sl qowlka rabbigan uu ku yidhi xadiis lqudsi ana cinda danni cabdii bi addoonkayga meeshu iga malaysto maan ahaanaya isagoo halkaa ka duula inuu muxuu ahaa rajada weyne ayaa loo bahanya masaladan alkhowf waraja culimadu markay ka hadlayan waxay yidhahdaan qofka intuu nool yahay ood caafimaadka qabo waxaa loo baahan yahay inuu miisaanka labadiis kafadood usa ahaado bayn alkhowf waraja khawf waa rabbi subxaana wa tacaala ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa iyo naartiisa uu ka baqa iyo rajo uu rajayna jannada allah subxaana wa tacala ridwaankiisa waa inay saa u sinaadaan oo labadaas ay kala badnaaneen hamsiin hamsiin konton konton inay u ahaato halkaas inay u taagnaato ayaa la doonaya oo marna uu ka baqa er, mxuu inuu naar ku dhaca marna uu mxuu aha rajeeyo inuu janno galaa saas uu yihahdo mar waad halaagsantay may marba haddii sakaraatulmowtka aalibka waxaa kafada waxaa la sarmarinaya waxaa la hoosmarinaya oo la xoojinaya oo miisaankeeda la xoojinaya in ilaahay uu ku jannayna subxaana wa tacaala inuu allah subxana wa tacala dembigaada dhaafa inuusan waxba ku falayn inuu rabbi subxana wa tacala adinku cadaabo in rabbi subxana wa tacala inuu cadaabo badan oo gaalo ay dhooban yihiin waxaa weya wahaakada qof halkaas inuu la aado oo rabbi inuu tawxiidka waafajiyey inuu intaas salaad soo dukan jiray intaasu khayr unu qaban jiray intaasu zaka la bixi jiray intaasu soon uu la imaan jiray wa hada alasaas rabbigeena subxana wa tacala inuu jannayo adduunkan u keenay kadibna uu janno helaa inuu niyada muxuua saas eh, ku qabto ood xoogaystay ayuu nabigeena calai slat dhankaas iyo culimada ay sheegayaan nabigeena calayi slat slam eh, ka muuqato sal allahu alayh wasalam ayib xadiidka lix boqol iyo labaad can jaabir bn cabdillahi waxaa laweri ansaari radi allahu tacala an arda qala wuxuu yihi jaabir samictu waxaan qabla mowti intuusan dhimanin ka hor bialaaati ayaamin saddex maalmood ka hor ayaan nabigeena ka maqlay isagoo dhawaaqi iyo isagoo lah laa yamuutanna laa yamuutanna yusan dhimanin uusan dhimanin axadukum midkiin ilaa wa huwa isaga oo yuxsinu wanaajina adana malada bilahi alweynata caza wajalla caza haalib wajalla weynaay weeyaan caza sharaf badi oo haalib wajalla weynaay weeyaan alla marka qofka haddii marba malakumowt uu kusoo xadira alla isagoo khayr ka rajaysana oo daniga i wanaagsana ha dhinta ayuu nabigeen l slam laa yamuutanna yuusan dhimanin axadukum midkiin ilaa haddii uu dhinto wahuwa isaga oo yuxsinu wanaajina adanna malada bilaha la weyne mooyane haddii israacisana dhib malahan oo tidhahda laa yamuutanna yuusan dhimeen axadukum midkiin ilaa wahuwa isaga oo mooyane yuxsinu wanaajina adanna malada bilaha la weyne caza wajala baabun idaa kharajat ruuxu idaa kharajat haddii ay baxdo ruuxu lmeyiti meydka naftiisa hadii ay baxdo xaalad say noqonaysaa oo xaggee la aadinaya oo intay ku shubmaysaa oo mawaheeda iyo makaanka ay fadhiisanaysa xaguu noqon doonaa ayuu baabkan u baabya weyaan xadiidka lix boqol iyo saddexaad can abi hurayrata waxaa wari wariyey radia allahu tacala anu arda cabdiraxmaan dawsi qaala wuxuu yidhi xadiidkan marka lafdi ahaan waa mowquuf oo abi hurayre aya qaala ka warramay laakiin maa lahu xukmu rafci weyaan culimada markay ka hadlayaan musalax xadiidka haddii saxaabiga uu sheega hawaab hadduu saxaabiga sheega mxuu ah, waxyaabo aanan ra'yiga lagu dhihi karin waxay yidhahdaan lahu xukmu rafci marfuuc inuu nabiga loo kor yeelo ayuu leeyahay yidhahdaan laakiin qeybta koobaad waa mowquuf abu hurayra wuxuu leey qaala idaa kharajat ruuxu lmu'min ayuu leeyahy laakiin gadaaldam waxaa noo imaan doonta insha allahu tacaala in abi hurayre laftirkiisa uu nabigeena uu leeyahay faradda rasuulu llahi sal slam raytatan kaanat calayhi calaa anfihi mara nabiga mxuu ah, u watay inuu sanka saartay ayuu ka warramaya marka hadalkan uu abu hureyre sheegay isaga ha yidhaahdo war ha ka dhiga hadalkiisa gadaal dambe laakiin ka cad inuu nabigeena yidhi calayhi salaatu salaam haddii xataa qaybtan dambe aynan la helin abu hurayrat haddii aan la helin xataa waxaa wax ra'yiga qofka ah saxaabigu ku dhihi kara maahan saxaabiga ra'yigiisa wuxuu ku sheegi kara wa calaa hada alasaas marka lahu xukmu rafci nabiga ayaa yidhi calayhi salaat slam oo nabiga ayaa loo tiirina calayhi salaatu wasalaam mar hadal abu hureyre ma ahan can abi hurayraa radi allahu tacala anu arda qal wuxu abu hurayra idaa kharaja haddii ay baxdo ruuxu lmumini qofka muminka naftiisa talaqaha waxaa la kulma malakaani laba malak ayaa la kulmaan markiiba kadibna yuscidaaniha iyagoo korsiinayaan cirkay la aadayaan qofka muminka ah naftiisa markay baxdo waa mumin malag laba malag ayaa la kulanta markiiba kadibna waxay la aadayaan cirka samada ay la aadayaan weyaan qaala xamaadun xamaad ayaa wuxuu yidhi xamaad ayaa wuxuu yidhi Eh, wuxuu yidhi fadakara wuxuu sheegay abu hurayra min iibi riixihaa riixda iyo mxua ah, udega ay leedahay eh, naftaas wanaageeda ayuu ka sheekeeyey wadakara wuxuu sheegay almiska sida miskigao kale inasoo carfaysa ayuu sheegay radia allahu tacala anhu arda qaala xamaadn wuxuu yidhi fadakara abu hurayra wuxuu sheegay min iibi riixihaa udegeeda ee eh, wanaaggeeda ayuu sheegay iyo wadakara wuxuu sheegay almiska miskana wuu sheegay cadarka miskiga ahna wuu sheegay qaala abu hurayra wuxuu yidhi wayaquul wuxuu leeyay ahlusama ahlu samada waxay dhahayaan ruuxun waa ruux ayibatu wanaagsan jaaءat waxay ka timid min qibali اlardi arlada xaggeeda ay ka timid carafkii ay mxu la kulmayaan sala اllahu allaha kuu naxariiso calayka dushaada wa calaa jasadin jirna ha u naxariiso kunta aad ahayd tacmuriinihi mid camirta oo ku dhex jirta jirkii aad ku jirtay iyo ruuxdaanay labadiinaba ilaahay subxana wa tacala naxariis ha weeyaan saasay malaagta dhahayaan fayanaliqu bihi kadibna wuxuu la aadayaa ilaa rabbihi rabbigiisa ayuu la aadayaa faunalaqu waxaa lala aadayaa biha faunalaqu bihi maxaa qoran fainalaqa biha ayaa koley is leeyahay amaba ninkii ruuxdii amaba ayaa lala aadayaa ilaa rabbihi rabbigiisa lala aadayaa weyaan faunalaqu bihi waa lala aadayaa bihi isaga ilaa rabbihi rabbigiisa lala aadaya caza wajal uma yaquulu markaas rabbi wuxuu dhihayaa inaliquu waxaad la aadaan bihi ninkan ruuxdiis waxaad la aadaan ilaa akhiri ajali ajasha meesha ugu dambeysay la aada weeyaan akhirlajalka marka mumin laga hadla waxaa loola jeedaa sidrat muntaha ayaa lala aadaya wya cinda sidrat muntaha halkaas hala aadiye ayuu rabbi dhaha subxaana wa tacaala saasayuu rabbigeen dhaha ilaa akhir ajal marka laga hadla muminka sidrat muntaha ayay noqonaysaa ilaa akhir ajal marka laga hadla munaafiqi gaalkan waxay noqonaysaa sijiin ayay noqonaysaa weyaan saas ula socda kalaa ina kitaaba alabraari la fii ciliyiin wma adraaka ma ciliyuun kitaabu marquum yashhadhu lmuqarabuun tan tii kalena waxay ahayd kalaa ina kitaaba alfujaari lafii sijiin wma adraaka ma sijiin kitaabu marquum weylu ywmaidi lmukadibiin ayb qaala wuxuu yidhi abu hurayra wa ina alkaafira kaafirka ama qofka gaalka idaa kharaja markii ay baxdo ruuxu ruuxdiisa qaala xamaadun wuxuu yidhi wadakara wuxuu sheegay min natniha qurunkeedii urkeeda ayuu sheegay wadakara wuxuu sheegay lacnan lacnad alloo ku dhacaysana wuu sheegay naftaasi wayaquulu ahlu sama ahlu samada waxay dhahayaan ruuxun waa naf iyo ruux khabiidatun aad u liidana xun jaaat waxay ka timid min qibali alardi arlada xaggeeda ay ka timid qaala wuxuu yidhi fayuqaalu waxaa ajashiisi meesha ugu dambaysa oo sijiinna halkaa hal aadiye ayaa la dhihayaa weeyaan qaala abu hurayrata wuxuu yidhi faradda rasuullah nabiga al wuxuu muxuu ahaa ku soo celiyey raytatan mara yar oo khafiif oo nabiga dusha u saarnayd ayuu ku soo celiyey kaanat ahayd caleyh dushiisa calaa anfii samkiisa u saara weeyaan mara yar oo nabiga u wato tan iyo wax ka yara weyn laga yaaba inay tahay ayuu nabiga intuu qabsaday kadibna markuu ka hadlayay naftaas xun ayuu nabiga sanka saaray calayhi salaatu salaam haakada saa ayuu u saaray weyaan urkeedii wuxuu cabirayaa nabigeena urka ay qabtay iyo sida ay ahayd nafta xun oo gaalka naftiisa ayuu nabigeena cabirayaa calayhi salaatu wasalaam baabulbukaai oohin la ooye ayuu u caalmayiti qofka dhinta lagu ooye ma bannaan tahay ma bannaana maxaanan bannaanayn maxaa ka bannaan ayuu baabkan u baabya weyaan xadiidka lix boqol iyo afraad can usaamata bni zaydin waxaa laga wariyey xibbi rasuuli illaahi sal l slam wa xibbihi radia allahu tacala canhuma qal wuxu usaama arsalat waxaad dirtay oo soo adeeg dirtay aan soo fariin dirtay ibnatu nabiy nabiga gabadhii sal slem ilayhi isaga usoo fariin dirtay oo maxay leedahay ina ibnan wiil oo lii aniga aan leeyahay qubida ay yuqbadu nafta ayaa laga qaadahaya fatina noo imow nabi allow fa arsala nabiga adeeg ayuu u diray ama qofki ayuu celiyey ama qof kale ayuu u diray yuqriu isagoo muxuu ahaa ku akhrina asalaama oo salaama ayuu nabiga u diray ina lilahi alla weyne ayaa u sugnaatay maa ahada wuxuu qaata walahu isaga ayaa u sugnaatay maa acaa wuxuu bixiyey wuxuu qaatana isagaa iskala wuxuu bixiyena isagaaskalawuuisagaa iskala weyaan wakullun mid la arkana cindahu alla agtiis biajalin ajal ayuu muxuu ahaa ku sugnaaday uu ku sugan yahay weeyaan faltasbir gabadhaas aan dhalay faltasbir ha sabarta waltaxtasib ajir ha xisaabsato inaad rabbi subxana wa tacala ajir siina ha ogaato weeyaan fa arsalat ilayhi nabiga adeeg ay usoo dirtay tuqsimu iyadoo dhaaranayso caleyhi nabiga dushiisa layatiyannaha lawallaahi alla baan ku dhaartay oon ku dhaartay yatiyanaha wuu imaanaya wuu imaanaya u imaanaya weyaan ilaahay baan ku dhaari nabigeena ha ii yimaada oo ha ii yimaada ha ii yimaada adeeg noocaasa ay marlabad soo fartay weyaan nabigeena caleyhi salaa slam o fa qaama nabigu markaa uu istaagay wamacahu nabiga waxaa la jiray sacd ibnu cubaada sayid اlkhasraj ayaa la jiray radia allahu tacala an arda mucaad ibni jabalin waubay ibnu kacbin wazayd ibnu haabitin warijaalun irag kaloo saxaabada ayaa jirala jireen radia allahu tacala canhum ajmaciin farufica waxaa loo soo koryeelay ilaa rasulilah nabiga waxaa loo soo koryeelay alsabiyu canugii ayaa loo soo koryeelay wa nafsuhu naftiisana tataqacqacu ay qaracleeda wey naft ay ka dhacayso qof nafta markuu baxa waad aragteen halkaas ayaa dhawaaqaysa laabxunshada halkaas ayaa dhawaaqaysa weyaan marka naftii oy qaraaclaynaysa canugii ayaa nabiga loo soo koryeelay muxuu ka qaban karaa nabigeena calayhi salaatu salaam kala qaala wuxuu yidhi xasibtu waxaan u annahu isaga qaal inuu yidhi kaannaha waaba iyadoo shannun sibraar duqoobay oo aad u qalalay markii la taabto sibraarka amaba maxua qirbadda markii muddo la isticmaalo oo biyaha lagu isticmaalo eh, waxaa laga sameeyey haragga moogta kadibna wuu qalalaa oo markii saa loo taabta dhawaaq ayuu leeyahay qarrac ayuu yidhahdaa marka nafti canugii sida sibraarkaas duqoobay oo muddo la isticmaalay oo biyola'aanta ahaa oo meelaha yeelay ama sadoo kale sidaasoo kale ayuu naftiisa ay u dhawaaqaysaa weyaan saasay nafti ay u dhawaaqaysaa canugii saasaan u inuu yidhi weyaan kaanaha waaba iyadoo shanun sibraar duqoobay oo kale ay u dhawaaqaysa weyaan fafaadat waxaa shubantay caynaahu nabadiis indhood ayaa nabiga ilinbaa ka shubantay calayhi salatu salaam alra'uuf raxiim faqaala sacdun sacd ibnu cibaadata wuxuu yidhi radia allahu tacala an arda yaa rasuul lah rasuulka allow ma haada ilintan maxay takahadaday ood ooyeysa qaala wuxuu yidhi hadihi tanaytu raxmat waa naxariis jacalaha allahu allaweyne wuxuu yeelay fii quluubi cibaadihi addoomihiisa qulubtooda ayuu rabbi geliy subxana wa tacaala wa inamaa in kale ma ahane yarxam allah allaweyne wuxuu u naxariistaa min cibaadihi addoomihisa aruxamaa ku naxariista ayuu rabbi u naxariista subxana wa tacaala saasuu nabigeena ku jawaabay calayhi slat slam marka oohinta la ogol yahay qofki markaad qof meyd iyo qof dhimana iyo qof dhibaysan iyo u arkay in ilin ka daadato oo dilintaas mxuu ah ilahay uma cadaabo weliba waa naxariis ilaahayna qalbiga u yeelay subxaana watacaala dadka uu naxariisto oo addoomihiis u yeela weyaan dhib ma lahan lakiin waxaa la diida waa qofka waa qaylida qaylida iyo dharka in la jeexjeexa iyo in lisdharbaaxa shaqujiyuub waladmi lhad iyo wamaa ilaa dalika noo iman insha allahu tacala ta ayaan la ogolayn xadiidka can cabdilahi bni cumar waxaa lagu radi allahu tacala canhuma qala wuxu cbdilahi bni cumar ishtakaa sacd ibnu cubaadata sacd ibnu cubaada ayaa xanuunsaday shak waa xanuun oo lahu isaga sugnaatay faataahu nabiyu nabiga u yimid sal slm yacuuduhu nabigoo booqana calayhi sala slm nabigeenna dhaqankiisa waxaa sal l slm dadka saxaabadiisa ah iyo dadka isaga ku hoosnolo ummadda aad muxuu maamulo kii xanuunsada waa booqan jiray calayhi sala slam hadigaas marka waxaa loo bahan qofka horjooga ah madaxweyne wasiir barlamaani wamaa ilaa dalika sheekh muxuu ahaa meel mas nin e, kaaba qabiil wamaa ilaa dalika macallin e, e, maamulo waag nin kasta oo horjooga ummaddu ah inuu ummadda ka warhayo kooda xanuunsan ka warqaba booqda haddii uu booqan waayo telefoon u dira waxaa weeyaan haakada waa shay maluub ah oo loo baahanya nabigeena iska dhaaf inuu mxuu ah dadkaas ninkaa madaxuu ahaaba wiil yahuudi ah ayuu nabiga booqday calayhi salaa slaam markaasuu muxuu ahaa qul laa ilaaha illa allah ku yidhi kadibna markaasuu canugii la booqday uu muxuu aabbihiis eegay isagoo ka fasax qaadanay yahuudi u ahaa markaasuu wuxuu yidhi aaca abalqaasim abalqaasim warkiisa yeel markaasaa kadibna canug uu ku dhawaaqay alxamdu lilahi anqadahu bi min annaar ilaahay ayaa mahadsan allihii aniga sabab iga dhigay inaan naarka badbaada waatii u nabigeen lah alah sla marka in laisbooqda oo wax ku jira muslimiinta guud ahaan waa laskaga bahan in laswada booqdaba ciyaadatlmari xaquuqda laisku leeyahay oo muminka uu ku leeyahy ku dhacaynin ay ka tahay weyaan nasal allah an yuciinana cala can cabdilahi bni cumar waxaa lg radi allahu taca anuma qal abdilahi bni cumar ishtakaa sacd ibni cubaadat ayaa xanuunsaday shak waa xanuun lahu isaga usugnaaday fa aataahu nabi nabiga u yimid yacuudu isagoo booqda maca cabdiraxmaan bn cawf baa wa sacd ibn abi waqaas baa la jiray wa cabdilahi bn mascuud baa la jiray radia allahu canhum falama dakhala calii markuu usoo galay fawajadahu wuu helay fii fawajadahu wuxuu la kulmay fii haashiyati ahlihi reerkiisa kuwa daboolayey oo qofka markuu xanuunsan yahy reerkiisa inta la joogaysay oo dul joogi ahayd ama korjoogi ayuu nabiga la kulmay oo faqaalo kadibna wuxuu yidhi qad qada ma naftaa ka dhacday ninka la sacd ibnu cubaada ma nafbaxay qaala waxay dhn laama yaa rasuullahi sacd bin cubaada geerida xanuunka isago ahaa umuusan dhimanin oo nabigeena cala sl sl markuu geeriyooday kadibna abubakr uu geeriyooday kadibna cumar muxuu ahaa khilaafadiisi ilaa laba sana iyo ziyaada ayuu kasii noolaa ayuu kasii noolaa radia allahu tacala an arda kadibna qad qadaa ma ka dhacday qaala waxay dhn laama ya rasuullahy fabakaa nabigu ya nabi nabiga alai sl xaaladiisi nin culus oo raggi mxuuha garbihiisa ayuu ahaa raggii baalashiisa nabigeena ala sl slam abubakr iyo cumar iyo cumaan iyo cali iyo sacdaan sacd ibn abuqaas iyo ibn mucaad iyo raggaas waxay raggi nabigeena ala sl slam mxuuh u ahaa udubdhexaadka oo dacwada iyo khayrka iyo wanaagga uu mxuu ahaa waday garabka taagnaa iyo ayay ahayn radia allahu tacala an marka xanuunka dheeri waxaa siya xanuun garabkiisii iyo dacwadan raggii u ahaa udubdhaxaadka u ahaa nin ka mida weyn radi allahu taala an arda nabigu u ilmeeyey kii yaraana wuu u ilmayna waad arkayseen oo muxuu anug yaraa marka naxariista daa'iman oo abadan nabigan wuu ku tallaalayd fa baka nabiy nabigu u ooyey calayhi slat slam falama ra'a alqowmu markay arkeen bukaa nabiy nabiga muxuu ahaa oohintiisa bakaw ayagana way ooyeen fa qaala wuxuu yidhi alaa maqlaynin ina allaha alla laa yucadibu ma cadaaba bidamci lcayni ishii ilinteeda uma cadaaba walaa bixusni qalbi qalbiga muragtiis muragadiisana uma cadaaba walaakin warka lagu laabaye yucadibu rabbi wuxuu cadaaba bi hada kan ayuu muxuu ahaa u cadaaba wa ashaara nabigu wuxuu ishaaray ilaa lisaani carabkiis ayuu ishaaray aw yarxamu ama kan ayuu ku naxariistaa oo carabkan haddii aad xumaan ka sheegto ku oy muxuu aha ku baroorato dhibaato kula timaado waa laisku cadaabi muxuu ahaa addoonka in lagu amaba qofki inuu wanaag ka sheegay inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun ulaaika calayhim salawaatu min rabbim waraxma waa kuwii ayna rabbilaha subxana wa tacala u yarxam ugu naxariistaa weyaan wa ina almeyita qofka meydka ayuu cadab waxaa lagu cadaaba loo cadaaba bibukaa'i ahlihi reerkiisa oohin ay u ooyeen calayhi ayaa loo cadaaba weyaan masalada masale khilaafi oo dhib badan weyaan xadiid baa ku soo aroortay nabigeen wuu ooyey alayhi sl slam laakiin qofkan dembiga la imaaday oo muxuu garaacay oo dharkii iyo diracii iyo khamiiskii iyo shaararkii iyo jeebabkii iyo wixii jeexay oo xumaanta ku hadlay isaga la garay waa dembiila oo qadihii allah subxaana wa tacala iuu hogaansami waayey laakiin miskiinkan geeriyooday maxaa maa dembuhu culimmada marka aad bay runtii arrinta ayada uga hadlaan waxay khulaasadii ay noqonaysaa walcilmi cind allah caza wajal qofka la cadaaba waa qofkii ka dardaarmoo yidhaahdo halii soo ooyo oo dhafoorada halii galaaca garaaca oo waxaa weyaan durbaan ha lii tuma oo waxaa weyaan dharka ha lii jeexjeexa oo xumaan ha lagu dhawaaqa qofkii noocaas ku dardaarmo qofkaas ayaa loo cadaabaa ayay culimmada leeyihiin sidoo kale waxay leeyihiin qofka ogsoon dadka ka dambeeya meesha uu ku nool yahay meel jaahili inay tahay oo dadka loo ooyo oo loo baroorto dhibaatada intaa la eg lala yimaado inuu ogsoon yahay isagana geeridii ay kusoo xaadirtay kadibna uusan ka dardaarmin uusan dhiwarnimiy o allihin allah haduu yahay oo umatul maxamed aad tihiin ha ii ooyina oo waxaa weyaan jeebabka i jexjeexina oo mxuu aha wejiyada iyo dhafooradaha garaacina oo dhibaatada iska dhaafa inuu dhaha hadduu ka mxuu baaqsado isagoo ogsoon oo meesha ayadan dadka nooca jooga yihiin taas ayaa loo cadaaba iyo aqwaal tiro badan oon la koobi karna culimada ka hadlaan radia la raximahum la ramatan wa xafida man baqiya minhum marka masalada marka waa noocaasa ah, cala alcumuum qofka inuu asaga ka fogaado dadka ka dambeeyana inaan loo ooyin oo dadka aan loo oohin oon mxuu ahaa loo samaynin inuu ka dardaarmo ayadna waa wax maruub loo baahanya weyaan xadiidka lix boqol iyo lixaad waxaa culimada looma cadaabayo waxay daliishanaan walaa taziru waasiratun wisra ukhra naftan maxaa ka gala miskiinkan qofkan maxaa loo cadaabi marka labadaas eh, takhriij oo qofka inuu mxu ka dardaarmo isaga munkarka lii samey u yihahdo taas waa iska caddahayba iyo qofka inuu ogsoon yahay in loo oyna oo munkar lo samayna inuusan munkarka dad ka reebin ayadna waa laga yaabaa in ay mxuu aha weji wallahu aclam xadiidka lix boqol iyo can anas bn malik radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi anas dakhalnaa waanu galnay maca rasuulilah nabiga anagoo la jirna calaa abi sayfin alqayn abi sayf ninka la yidhahdo alqayni ee muxuu ahaa fundiga ahaa amaba farsamo yaqaanka ahaa ayaan u galnay ama tumaalka ahaa soomaalid tumaal ay dhahaan qofka xadaadka oo biraha ka shaqeeya ayaa waxaa weeyaan ninkaas abu sayf la dhihi jiray oo biraha ka shaqayn jiray ama farsamo yaqaanka ahaa ayaan u galnay weyaan waa la liidaa cuno lama karsan karo ayadoon farsamayaqaan la helin waxa lama gowracan kara ayadoon farsamayaqaan la helin waxyaabo badan oo xayaatadeenna ah midda diinad iyo mid adduunye ah ayaan la samayn karin ayadoon farsamayaqaan la helin maca daalika masjidkan aan ku jirno hadda yaa sameeyey biraha iyo lagu dhisay iyo wamaa ilaa daalika iyo raggan albaabada xire iyo howlahan dhan wa wa waxaa weeyaan waa tumaal waxaa weyaan waa liidii waa layasi wamaa ilaa dalik waa arrin liidan wa arintayda sax maaha arrin saxa maaha dadka iyaga ah ixsaan badan bay sameeyeen wanaag badan bay noo hayaan khayr badan bay noo sameeyeen marka in lagu shukriye oo lagu mahadiyo oo kor looga qaado mudan yihiin mooyane in lagu liido oo lagu yeesa ma mudna ma mudna arrinta ayada ah arrinta waxyaabaha inaan hoos dib u dhacno oo gaalada ay nagaga hormaraan farsamada waxyaabahaas waxyaabaha keenay ka mid taan wallahu aclam maxaa yeelay qof kasta oo farsamo oo wax inaad eh, curiyo ood wax sameeya damca wuxuu leeyay war gabdhiyaa lagu diidi oo gabdhahaada cid guursan lama arko gabdhihii islaanna mxu cid kusiin lama arko waxaad yeeli baddan iskaga muxuu ahay weeca oo meel kale iska aad saasoo dhihi marka gaaladiina hawshaas waa u yaraysteen hawshaasay u dhaqaaqeen calaa hada asaas maanta teknolojiyad iyo adduunkan teknolojiyad raggan gaar kulli tumaalowa ummaddan eh, mxuu ad kulli wada tumaalowa diyaaradda ragga sameeye tumaalo weyaan muxuu aha ambalada ragga sameeye tumaalo weyaan wamaa dalika adduunkan dayaxgacmeedda ragga sameyn waa tumaalo weyaan marka annaga tumaalnimada kacararkeeda waxayna gaarsiisay inaan marka muxuu aha hoos joogno ummadaas aan noqono magaanu ahna marka waxaad yeelaysaan soomaalinimada meesha aan ka bixinna oo umada hala tartan adduun iyo aakharaba waxaa eh, waxba nagama hadlaynaysa soomaalinimada eh. ayib waxaan u galnay u yidhi calaa abi anas maalik radia allahu tacala anu arda qaala wuxuu yidhi galnay calaa rasuulilah baan galnay calaa abi sayfin abi sayfin kala yidhi galnay alqayni ee tumaalka ahaa amaba farsamo yaqaanka ahaa wa kaana wuxuu ahaaday ninka isaga iran liibraahiima calayhi salaam ibraahim uu nabigeen u dhalay calayhi salatsalaam ayuu ir u ahaa iriga muxuu yahay waa aabbaha xagga nuugmada aabbaha u aweyaan xaaska islaanta nuujisay oo ibraahim nuujinaysay caanaha ay nuujisay ninka iska lahaa oo muxuu ahaa zawjkeeda ahaa ayaa la dhihi jiray abu sayf bal arka nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam haddii qayn iyo nin tumaal uu qiimo daran yahay ama macno daran yahay nabi muxamed alayh sala slam markii laga soo taga wiilkiisa wax ka fadli badan ama ka qiimo badan waad garan kartaan wiilkiisi ayuu u geeyey oo xaaskiisii ayaa naas nuujinaysay xaaskiisa naas nuujinaysay marka tumaal sharaftiisa gabalarka iyo reer tumaal meesha ay joogaan nabi maxamed alayh sala slam ibraahim aha ayaa loo geeyey oy muxuu mas-uul ka ahaayeen oy nuujinaayeen oy xanaanaynaayeen haddii ay macno daran yihin marka saama la samayn lahaa kalaa wallah kalaa wallah marka wiilka marka wakaana wuxuu aa tiran aabbacaanood ayuu u ahaa ibrahima ibraahim calayhi salaam fa akhada rasuula nabiga al sal slm ayaa marka muxuu ahaa qaatay oo soo qabtay ama soo qaatay ibraahiimo ibraahiima ibrahim ibraahim soo qaatay fa qabalahu wuu dhunkaday wa shamahu wuuna ursaday weyaan waa u dhunkaday weyaan wax kale ma ahaan marka shummiga iyo mxuu aha taqbiilka taqbiilka waa qofka inuu mac la siiyo inuu saa inta wuxuu saarta ursado weyaan qofka mxuu aha udagiisii uu mxuu aha carfsado xilligaas waa xilli marka uu caafimaad qabay bale uusan qabin maray ahayd uma intaa kadib waa mar kale dakhalnaa galnay calayhi ibraahim baanninkii waxaan u galnay abi sayf alqaym baan galnay bacda daalika wakhtigaas kadib wa ibraahiimu ibraahiima yajuudu uu dhiibaa binafsihi naftiisa oo naftiisa la qaadahaya oy nafta ka dhacaysa weyaan fa waxay guda gashay marka ilaa balarka xitaa markii nafta ka dhacaysay meesha uu ku nool yahay oo lagu xanaanayna waa xaggee waa ninkii tumaalka ahaa iyo qofkii mxuu ahaa farsamayaqaanka gurigiisa weyaan nabiga gurigiisa lama keeni alayh slat slam nafta kaga dhacsa halkayda weyaan fa jacalat guda gashay cayna rasulla nabiga alguri indhihiisa tadrifaani inay ilmeeyaan oo ilin ka qubata ayuu nabiga gudagalay calayhi salat slaam faqaala lahu cabdiraxmaan wuxuu ku yidhi radia allahu tacala anu wa anta adigana yaa rasuul allah adigana ma ilmaynaysaa oo maanta naf baxaysa ad u wuxuu yidhi yaa ibna cawf ya bna cawf cabdiraxmaan bn cawfow inaha iyada raxmatun waa naxariis uma intaa kadib atbacaha wuxuu raaciyey biukhra mid kale oo muxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi sal l slem ina alcayna isha tadmacu way ilmaynaysaa waalqalba qalbigana yaxzanu wuu murugoonayaa walaa naquulu mana dhehayna oo kuma dhawaaqayna ilaa maa yardaa wuxuu ka raali yahay rabbunaa rabbiganaga mooyane wa inaa anagana bifiraaqika firaaqaada iyo ka tegitaankaad naga tegaysana yaa ibrahimu ibraahimu lamaxsunuuna sida dhabta ah kuwa ka murugaysan oo aad ugu xanuunsana ayaan nahay laakiin ishii ilinunbaa ka qubani sidoo kale qalbigana wuu murugoonaya laakiin wuxuusan rabbi raalli ka ahayn iyo rabbi waxaadan rabbi raalli ka ahayn nagama maqlaysid kumana dhawaaqayno tegitaankaadana waa ka murugaysanahay laakiin murugta ayada waxba ma celinayso weyaan baabu cidami sabri sabarka abaalgudkiisa weynaanta uu qaba oo qofka saabirka abaalgudka ah, la abaalmarina weynaantiisa ayuu baabkan u baabiyo weyaan xadiidka lix boqol iyo todobaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala anu arda qaala wuxuu yidhi abu hurayra can abi hurayrata waxaa radi allahu tacala anu arda ana rasuula rasulka sal l slem qaala wuxuu yidhi yaquulu allah alla wuxuu leeyahay tacala koraay maa licabdii addoonkayga uma sugnaanin almumina ee muminka almumini ee muminka ah cindii agtaydi jazaaun abaalgud uma sugnaanin idaa qabadtu markii aan la wareego oon qibdooda oon qaata safiyahu kii u jeclaa oo saafiga u ahaa oo min ahli dunya ahli adduunyada ka mid a ah, ama caruurtiisa ha noqoto ama xaaskiisa wamaa ilaa daalika uma intaa kadib ixtasabahu uu alla agtiisa ajarki yeel xisaabsado ood alla dartii u sabra ila aljanna janna ma in wax kala haba yaraato u yeelo oon ugu abaalgoda lama arka wey canugu u jeclaa xaasku u jeclaa waalidku u jeclaa wamaa ilaa daalika saaxibku u jeclaa walaalku u jeclaa wahaakada ayaa laga qaaday kadibna ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun allahuma ajurnii fii musiibati hadihi wakhlif lii khayra minha ayuu ku ducaystay qalbiga iyo carabkaba kadibna abaalgud kale ma laha ayuu nabigeen alah sl slam ilaa in janno la siiyo mooyane waa nicmo aad weyn ila musiibadii daa'ima way dhaci shaki ma lahan kullu nafsin daa'iqat lmowt naf kasta way dhimanaysaa nabi maxamed baa koleyba haddii naf ladayna la dayn laha alayh salatu slam marka maadaama ay sidaa tahay jawaabtaada diyaar ha noqoto musiibo markay dhacdo xilliga ay dhacaysa ma ogid laakiin adii diyaar aho xilliga musiibo ay dhacdo yaan laga wayn ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun allahuma ajirnii ama ajurnii fii musiibatii hadi wahlif lii khayra minha iyo alla isu dhiibitaan i sabarka yaan lagaa weynen weyaan markaas jannadii ayaa marka bedelkeedii ayaa rabbi subxana wa tacala uu bixinaya baabulmeyiti qofka meydka ah yucadabu waxaa loo cadaaba bibukaai ahli reerkiisa iyo ahelkiisa oohin ay u ooyeen darteed baa loo cadaaba waa tii inoo soo hormartay tafsiilkeeda iyo caddaynteeda weyaan xadiidka lix boqol iyo sideedaad can curwat waxaa laga wrina zubayr qala wuxuu yihi curwa dukira waxaa la sheegay cinda caaishata umilmumin caaisha agteeda waxaa lagu sheegay ana bna cumara ibna cumar rafaca inuu kor yeelay ila nebi nabiga oo nabiga ka wariyay inuu nabigeena yidhi alai sl slam ina almeyita qofka dhinta la yucadabu waxaa loo cadaabaa fii qabrihi qabrigiisa gudihiisa waxaa looga cadaaba bibukaa'i ahlihi reerkiisa oo intay u ooyaan darteed aa loo cadaaba in ibnu cumar a ah, nabiga ka wariyey ayaa caaisha loo sheegay radia allahu tacala an ardaha fa qaalat waxay tidhi wahala wuu hilmaamay ama wuu qaldamay ninka la yidhaahdo ibnu cumara ibnu cumar raximahullah allah naxariiste inamaa in kale ma ahane qaala rasulla nabigan wuxuu yidhi sal slm inahu shaniya la yucadabu waa la cadaabaya bikhaiatihi gefkiisa ayaa inahu ninkaanayto nin buu ka hadlaayey inahu ninkaanayto la yucadabu waa la cadaabaya bikhaiatihi gefkiisa iyo wa dembihi dembigiisaa loo cadaabaya nin meyd buu nabi ka hadlayay leedahay radia allahu ay u oynayaan alaan hadda reerkii ay oynayaan oo muxuu ahaay ninkii ay u oynayaan isagana qabriga loo cadaabaya mararka qaar qofka markuu xasuusta qof faasiq ama qof gaal ahaa uu yaqaanay markuu dhinto kadibna uu qofka xasuusta qofku ilahay unaxariisto waa gooni ilan gaal isaga baabkiisa waa xihan yahay laakiin qofka faasiq iyo muxuu ah muuminkaa muslimkaa oo faasiq ah, ilaahay inuusan cadaabulqabri gelinin inuusan muxuu ah cadaabunaar gelinin inuu firdowsdhacla la siiyo ilahay waxba kuma aha subxana wa tacaala ya waxba kuma aha laakiin qof qalloocsana oo isleedahay kan iskuma aadanayn marku geeriyooda mararka qaar qofku waxaa laga inay kusoo dhacda inuu tasawuro qofkii oo malakulmowtkii munkar nakiir ay soo fariisiiyeen kadibna ay su'aalo weydiiyeen kadibna su'aalihii ka khaldamay kadibna waxaa weeyaan qabrigii lagu cidhiiriyey kadibna dhawaaqa oo waxaa weyaan dhawaaqiisa ay xayawaanaadka iyo wix maqlayaan saaxiibkii ahaa yaqaanay wahakamaa ilaa daalika ayaa marka qaarqof inay kuso cdo laga yaaba xanuun ay qabata haddii marka ay kugu soo dhici lahayd ood ka xanuunsan lahayd arrinta ayada maanta adiga ayaa nicmo haysta maanta bannaanka ayaad joogtaa qabrigiioo lagu tilmaamay hortaada yeela oo saaxiibada iyo asxaabtaada iyo waalidiinta iyo dadka dhan ay wada galeen ayaa hortaada yeela jazmanna aad hubta sida aad muxuu ahaa wax walba aad hubta aad hubta in adigana aad gelaysa qabriga asaga ahaa oy tahay waxyaabaha dadkaas hore ay la kulmeen aad la kulmaysa inaad allah subxana watacala naxariis kugu muxuu ahaa galladaysto adigana aad la asbaabtii aad kaga badbaadi laheyd mooyane marka maanta ayaad qofka haysaa fursaddii fursaddan marka qofki inuu ka faa'idaysto inuu qabrigaas muxuu ahaa ciriirigiisa iyo wixii kasii dambeeyo dhibaato ah uu maanta diyaarsada xumaan eh, iska reeba wa ama man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can ilhawa fa ina aljannata iyo almawa markaad damacdo inaad aar marka hadda macdana ragnimada iska raadayso ood kugu soo dhacdo markaad iska raadayso inaad muxuu ahaa jiqilka hebel iska geliso markaad ragnimadaas muujiso inaad ay kugu soo dhacdo aayaddaas qur kugu soo dhacdo wa ama man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can ilhawa fa ina aljannata hiy almawa arrintaas marka waa muhiim qofka inuu muxuu ka faa'ido oo aayaadkan iyo axaadiistan iyo marka laga warramayo qofka markii uu soo mara axaadiistan noocaana waa inuu muxuu qofkii isagana go'aan qaato meel wax dhigto weeyaan ood ku tiragalo in maalinta ayadaa qofka uu badbaado helo weeyaan nasal alla asalama alcaafiya fi daarayn qaalat waxay tidhi wadaaka wadaaka kaasna midla qowlihi hadalka uu yidhi cabdulaahi binu cumar ayuu la tooyahay oo asna uu ku khaldamay kana kaasna uu ku khaldamay kan dambana uu ku khaldamay leedahay radia allahu tacala anhu ardaha ama uu hilmaamay ina rasuula rasulka al sal slm qaama wuu istaagay cala alqaliibi ceelkii biyola'aanta ahaa ayuu dul istaagay wa fiihi ceelkaana waxaa ku sugnaa qatla badrin nimankii reer badar gaalada ahaa oo abujahl uu mxu hordhig u ahaa ayaa ku jireen oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ahaa hadalka uu yidhi faqaala lahum uu yidhi mila maa qaala wuxuu yidhi inahum iyaga layasmacuuna way maqlayaan maa aquulu waxaan dhahaa hadalkaasna ayaa soo wariyey ay leedahay cabdulaahi bni cumar radia allahu tacala anhu arda sidaa taa ugu khaldamay ayuu tanna ugu khaldamay ay leedahay saasaa ii muuqatay wallahu aclam inamaa qaala hadalka labadaba marka saas qaala nabigeen wuxuu yidhi cala sl slam dhihi inahum iyaga alana hadda la jooga layaclamuuna waxay ogsoon yihiin ana maa kuntu wixii aan ahaa aquulu mid u lahum iyaga xaqun inuu xaq yahay fahal wajadtum maa wacada rabbukum xaqa oo waxaa weeyaan hadda markay nafta ka dhacday oo lagu daadiyay ceelkii markiiba waxa weyan waa loo imaanaya oo suaalaha uu u horeeya la weydiina waxay noqon doontaan noqon doonaan nabi maxamed la weydiina calahi slat ninkan muxuu yahay inta lasoo hordhiga markii alla la weydiiy subxana watacala diinta la weydiy moxamed la weydiina alai sl slam marka dibna ah, hadda dhawaaqay bilaabaan hahadiy marka ay dhawaaqayaan marka hadda way ogaadeen inaan xaq ahaa waxaan u sheegay aq ahaayeen saasay kala joodaa nabigeena kala jooday ee ibnu cumar ayaa si khalad wax u fahmay amaba hilmaamay ay leedahay radia allahu tacala canhu ardaaha o uma hay waxay akhrisay inaka adiga nabi allow laa tusmicu ma maqashin kartid almowta kuwa dhintay nacam wamaa anta adigana xayad kale noo akhrisayo wamaa anta adiga ma tihid bimusmicin mad maqashiin karo oo maqashiya man fi lqubuur qubuur dad ku sugan adiga wax maqashiin kartid weeyaan taquulu waxay leedahay xiina tabawa'uu markii ay makaana heleen markay boos qaateen xiinama tabawa'uu markay boos qaateen maqaacidahu makaana fadhiyaalkooda min annaari naarta ay ka boos qaateen ayaa waxaa weeyaan aad nabigeena wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam inahum alaana layaclamuuna maa kuntu aquulu lahum ana lahum xaqun wixii aan u sheegay inay xaq tahay hadda way ogaadeen saasay ku bushisay radia allahu tacala canha wa ardaha marka ra'yiga saxaabada radia allahu tacala canhum wa ardahum mararka qaar uu iskhilaafi waa bashar waa bashar tafsiirka ayaa laisku khilaafi laakiin shaki ma lahan in nabigeenna ay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam ka sugan tahay in qofka meyidka in loo cadaaba ibn cumar keligii ma warin saxaaba badan wariyeen in loo cadaaba dadka oohinta ooyeen tafsiirkan wuxuu noqon karaa marka labadii xaaladood inuu ka dardaarmo in isagoo ogso inay dhacayso inuusan ka dardaarmin wuu faraha kala baxa taas ayaa lala aadaya wallahu aclam marka masalada waa masalo dheer kolley mar insha allahu tacala ilah ka dhigi doonaa in si fiican loo dhexgalo weyaan xadiidka lix boqol iyo sagaalaad can cumar waxaa laga wariyey sayd cumar amiiru lmuminiin aani aani khulafaa can nebi wuxuu ka war sal sl qal nabigan wuxuu yidhi almeyitu qofka meydka yucadab waa loo cadaabaa fii qabrihi qabrigiisa bimaniixa bisababi maaniixa oohinta loo ooyey sababteed caleyhi dushiisa weyaan yaa warinaa kana sayid cumar kii hore ibnu cumar marka kuma gooni aha xadiidkii lix boqol iyo tobanaad can cabdillahi la wariyey waa ibnu mascuud radia allahu tacala anu ardaa ana xafsata bakat way oysay calaa cumara bay ku oysay radia allahu tacala anu ardaha mahlan istaaji oo tartiibsa yaa bunayatu gabadhaydiyey alam taclimi miyaadan ogeyn oo hinta jooji weyaan faraha kala bax alam taclimi miyaanad ogeyn ana rasula rasulka sal slm qaal nabigeennu yidhi ina almeyita qofka meyidka ah yucadabu waxaa loo cadaabaa bibukaa'i ahlihi reerkiisa oo hinta ay u ooyaan caleyhi dushiisa ayaa loo cadaaba inuu nabiga yidhi sow ma ogid oo ma in leebaad cadaaba doonaysaa maxaad u oynaysaa saasuu ku yidhi radi allahu tacala canhu arda baabu tashdiidi adkayn la adkay ayuu u baab yahay oo lisku adkay lisku dhalaaliyo fi niyaaxati oohinta oo qofka markuu dhintay loo ooya oo lisku adkaya lisku dhalaaliyo arinta ayada muxuu ahaa inay banaaneen iyo cuquubada ka ratimaysa oo mxuu lisu caddeeya ayuu baabkan u baabi weyaan xadidka lix boqol toban iyo koobaad canhum caiyata waxaa la wariyey radia allahu tacala anu arda nusaybo weyaan qaalat waxay tihi ahada calayna wuxuu naga qaaday ahada wuxuu qaaday calayna dusha annabiyu nabigeena sal slm cinda albeycati markii aan la mubaayacoonani oon diinta kula ballamayni iyo koruqaadkeeda islaamnimada anlaa nanuuxa inaanan ooyihin la imaadin oo qofka dhinta oo nafta ay ka dhacdo oo qaraabada ama asxaabta amaba qof in loo ooyo mudan ah ku dul ooyinin ilaa dhaqankooda ahaan jiray jaahiliga dhaqankooda sida ahaan jiray weyaan xitaa awal islaam islaamnimada awalkeeda hore oohinta way jiri jirtay xataa markii lasoo haajiri kadib xitaa wakhtiga bader wakhtiga uxud way jirta weyaan way jirtay dhibna ma jirin lakin gadaaldan baa laga xarimay xadiidka can cabdilahi radi allahu taala an arda qal wuxuu yidhi arrintaa waxaad garanaysaa nabigeena alayh sl slam walaakin xamzata laa bawaakiya lahu waa tii marka nabigu u dhihi jira alah sl slam xadiiskii lix boqol toban iy labaad wa can cabdilahi waxaa laga wariyey ibnu mascuudin wayaan qaala wuxuu yidhi qaala nabi nabigen wuxu yhi sl slm laysa mina anaga naga mid ma ahan man latama alkhuduud dhafoorada qofkii dharbaaxtiyey oo saa u garac waad aragteen hadda waxaa aad hawshaa u isticmaala qolyahan xabashidaa ayaa aad u isticmaala haddii qofka nafta ay marba ka dhacdo isla markii waxaad arkaysaa marka m hal mar la wada dhawaaqo oo aad ilaa dhowr maalmood xitaa qolyahan laftirkooda mana badna oo hadda aan mxuu ahaa eh, raggan kenyaanka ah, madowga laftirkooda way leeyihin lakin aad uma badna ayaga markay nafta dhacdo uma badna laakiin xiliyada damaduugid iyo waxyaabahaas ay sameeyaan laakiin kuwaas ayaa kaga xoog badan latmigaas marka in dhafoorahasaa loo garaaca dhaqan carbeed oo hore ayuu ahaan jiray haddana jaahiliga mucaasirka oo gaalada ah nasaarada in badanoo ka mid waa ah ku dambeeya weyaan arrinta ayada ah way sameeyaan dadka qaar oo muslimiinta ah oo juhaaladan way sameeyaan weli arrintaydu way dhacdaa ayib cabdillahi ibn mascuuda wuxuu leeyahay radia allahu tacala an arda nabiga inuu yidhi alai sl slam laysa mina anaga naga mid ma ahan man qof latama dharbaxiya alkhuduuda dhafoorada aw washaqa jixaal juubi maryaha iyo muxuuah jeebabka iyo halkan kuleetiga iyo dadka saa u jeejeexo dharkana ma ahan weyaan oo wadaca kadibna ku dhawaaqa bidacwa aljaahiliyati jaahiliga siday u dhawaaqi jireen iyo nadbigii ay samayn jireen ee qofka ku dhawaaqa waa jabalaa wa muctasamaa wa xayaataa waa hakada yacni noloshaydii kii aan ku noolaayo ki buurti ahaayo wamaa ilaa dalika waxyaaba jaahiliga ay ku dhawaaqi jireen waxaas qof ku dhawaaqa anaga nagmid ayuu nabig yiri alai slam marka intaba lama ogola xadiidka lix boqol iyo toban iyo saddexaad can abi burdat waxaa la wariyay ibn abi musa alashcari radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi wajica waxaa xanuunsaday abuu muusa abuu muusa alashcari cabdullahi bni qays weeyaane ayaa xanuunsaday wajacan xanuun faqushiya caleyh waa la mirdaboolay wa ra'suhu madaxiisana fii xijri imra'atin haweeney dhabteeda ayuu saarnaa oo min ahlihi reerkiis ka mid ah dhaqan wanaag ayaa saas ahayd oo qofka markii xanuunsan yahay iyo saas ayna u naxariis badnayn ragga reer carbeed dumarkoodii xataa nabigeena waad garanaysaan markii nafta ay ka dhacaysa meeshii ay nafta kaga baxday halkaas laabxunshada iyo inta udhexaysa halkaas um, um, qoorta udhexayso ayay mxuu aha iyo garka inta udhexaysa iyadoo umulmin caaisha aad nabiga u saaran alayhi salaam ay nafta ka dhacday weyaan waad arkaysaa umu sal ashcari marka dhaqan wanaagaas iyo naxariistaas ayay qabdi jireen ee hadda arrinteeda ma jirtaa weyaan mise ma jirta wallahu aclam nacam soomaalida waxaan is jalfaaf iyo angagnaan badan baa iskaga jirta lakiin ummadaha kale way qabaanoo mar waxaan xususanahay waad garanaysaan xilli xaramka yowma yowma alcaashir tobanaad oo dhagax tuurka jamrat alcaqaba la turanayey oo intay isciriirin dhacday intaan hadda la waasicin jamaraadka isciriirin ay dhacday ilaa sideed boqol mise kun dadgaara ay geeriyoodeen ma xasuustaan labada kun iyo goorma ahayd labada kun iyo afarta miyay ahayd mise shantii adiga laba kun lixdi ma ahayd laba kun ila taqriban meelahaas ay ahayd ayaantii ayad ahayd ayaan xajka dadka xajiyaan ku jira ilahina u badbaaday subxana wa tacaala kadibna xujaydii dadka u horreeyey oo muxuu ah soo gaaray oo taagnaayo markii la furay meesha soo gaaray aan ahay dadkii meydka ahayoo la aruuriyey oo muxuu ahaa cagafcagaftan yar intasaa loo saaray toban toban labaatan labaatan meesaa loogu shubi dee hadda wax ka baxsan wa marka waxaan arkay haweeney qolyahan jamhuuriyaadka ah ninkii la socday meesha kaga dhintay ilaahay umbay taqaana subana wa taala uma ninkaas umbay taqaanay ninkii marka meyd ah ayaa marka ay amwaadi bartamoodasaa u fadhida dadkii meydka ahaa oo boqolaal ay dhesa u dhex fadhida oo dee dhan walbay ka jiraan iyadoo karooran markaasninkii meyd haysaa marka bag ugu haysaa keligeed oohin xataa kama imaanaysa saasay bag ugu haysaa iska fadhida marka wax aad u xanuun badan ahayd xaqiiqatan waxaad garanaysaan marka raxmaddaas waa naxariis wax kale ma ahan naxariis weeyaan marka naxariista ayada in raggi iyo dumarkiiba laga helo ummadda soomaaliyeed waa shayan laga maarmaynin annaga waxaa laga yaabaa qofka inuu muxuu ahaa say noqotay iyo naftama ka dhacday inuu saas meelahaasun agmar maro ayaa laga yaabaa laakiin inuu muxuuah intaa u saaro kadibna nafta ay halkaa iyadoo muxuuah xaaskiisii amaba ninkii xaaskii xaaskii ay ninkeeda nafta ugu dhacdo arrinta iyada soomaalida ma jirtaa mise ma jirto intaan xukumin ma lahaya ya ya sheekh muuse eh? ilaah hadduu idhaafi maya duugitaanka intaan la gaarin intaana duugitaanka la gaarin ummaddii kala dhimanaysa dadkan way dhinteen mogta akhafu dararayn waa ummaddii ummaddan meesha taallo oo meydka haddii meesha aan la dhaafinin ummaddii kala gadaal baa iska soo riixayaan kadibna way ku istaag way ku turunturoonayaan ama way kufayaan qofka hadduu mar dhacana naftaa ka dhacday khalaas qof hadda xajka haddii bas weyaan allah naxariisto fii halb اawaal lanna qofkan dambe kama istaagi karo waa mukran ahaaka laba waa daad saa u socda marka adiga haddii xataa wax alle wax adduunka ugu qaalisan ay kaa dhacaan milyan dolar haddii aad wadi fardan wa taqdiiran oy kaa dhacdo ha isku dayin ti ya kab kaa dhacday iyo telefoon dhacay iyo mara kaa dhacday iyo koofiyad dhacday iyo okyaalo dhacay iyo saacad dhacday iyo baabkaas looma duga waxaa la yihahdaa muxuu ahaa sadaqa sadaqa allah ka dhigo wabilahi towfiiq naftaada la badbaad waa laga caraa marka saasay ahayd weyaan marka waxaa dadka ayaa meesha loo dhaafinaya ummaddan soo socota ayaa meesha loo banaynaya haddii kuwaas ay sii yeelaan inta dambana way dhimanayaan inta ka dambaysan way dhimanayaan saasa saa loo yeeli marka mhm. ayib sal allah an yarxamana wa iyaahum ayib xadiidka lix boqol toban iyo saddexaad can abi burdata waxaa radi allahu tacala anu arda ibn abi musa alashcari qaala wuxuu yidhi wajic abu muusa ayaa xanuunsaday wajacan xanuun faqushiya caleyh waa la miir daboolay wa ra'suhu madaxiisana fii xijri imra'atin haweeney dhabteeda uu saarany oo min ahlihi reerkiis ka mid ah falam yastatic muusan awoodin an yarudda inuu muxuu ahaa u jawaaba calayha dusheeda shay an shay inuu ku radiyo oo warka aad sheegta inuu ku celiyo ma awoodin waa nin miir daboolan lakiin uu maqlaya qof markuu miir daboolan yahay miir daboolka kala duwan qaar waa la maqlaa qofka nuxuusta iyo tabartiga ka tegi ma dhawaaqi kara farma qaadi kara laakiin maskaxdi way joogtaa qaarna maskaxdi iyo jirkiiba wada tagayaan marka isaga mirdaboolan marka nusa ayuu mirdaboollaa falamaa afaaqa markuu soo miirsaday qaala wuxuu yidhi ana aniga oo muxuu ahay abuu muuse ah berii'un waxaan beri ka ahay miman qof beri aw ka beri noqday minhu xaggiisa rasuula rasulka al sal slm ina rasuula rasulka al sala allahu aleh ali wasalam beria wuxuu ka beri noqday min asaaliqati haweenaydo haweenayda kor u qaada markii musiibo ay ku dhacda oo muxuua dhawaaqda oo oysa wuu ka beri noqday iyo walxaaliqa haweenayda madaxa timaha markay musiibo ku dhacda timaha iska xirtana wuu ka beri noqday iyo washaaqati haweenayda dharka jeexjeexdana intaba nabiga wuu ka beri noqday sidoo kale cibaarada ha noqo dumarka u bateena ragga hadday sameeyaanoo lamid ayagana xadiidka afar boqol toban iyo afaraad can abi maliki waxaa lagu ashcri radi allahu tacala an arda ana nabiya nabigeena sal sl qaala wuxuu yidhi arbacun afar oo fii ummatii ummadayda ahaday min amri jaahiliyati arrimaha jaahiliga oo gaalnimada dhaqanka gaalaad ayay ka mid yihiin weyaan dhaqangaalaadka jaahiligaa arrimahaas ay ka mid yihiin weyaan laa yatrukuunahunna ummaddaydi kamana tagto alfaqru fi laxsaab nasabka in lagu faantamo nin walbo inteena meesha fadhida ka mid ah qoladiisa maxay la tahay jawaabta maxay noqonaysaa cirka qolyahan kale meelaha adiga un muxuu moogada kaga soo dhacaan waa nasiibkii soo sama waa dhabkaas iyo ummadda iyo ummadda muslimiinta khaasatan soomaalida iyo waa dhaqankaas alfakr fi laxsaab ma anagoo reer hebel ah ay maanta bani fulan halkaa noo soo gaareen ya ree hebel maxaa tahay ree hebel wax ay lama arka wax ay ma jiraan caloosha saxara ugu buuxa sida dhabta noocaas weeyaan maskaxda diif ayaa ka buuxa markuu qofka dhintana bakti ura oo waxaa weeyaan aan loo dhowaan karin oo adduunka wax ugu badan bini aadamka wa baktiga biniaadanka ugu ur badan meydka biniaadamka ugu ur badan wax ura marka wuxuu yahy ma laha wax uu yahay ma laha marka fakri bilansaab axsaab in nasabka lagu faantamo waa ama umuuraha dhaqangaalaadka waa dhaqangaalaad iyo umuuraljaahiliya ka mid tahay weyaan iyo waacnu fi lansaab nasabka in la dura reer bani israil miyaa taqaanaa meeshaad kasoo jeedaana waa sidaaso war kullukum min aadam halkaasaa laga soo wada jeedaa meel kaloo lagala ma jirta nebi aadam ayaan kasoo wada jeedna wa aadam min turaab nebi aadamna waxaa laga uumay cara meel kale haba yaraatee nasab kale kan aad leedahay waa inkaarqaba iyo waa addoon iyo waa boon iyo waa noocaas iyo kanuu ka soo dhacay iyo beri bay bakti cuneen iyo intaasaa yihiin iyo wahaakada iyo saasaa loo leexiyey iyo gabdhahooda lama guursada iyo kuweena ma gooyaan iyo wamaa ilaa daalika isma geyne iyo dhaqanka isaga iyo ikhwaani annaga soomaali ahaan basa ha u malaynana hadda niminkaas reer xijaas reer muxuuha eh, sacuudiga ragga ku nool oo meeshii waxyuu kusoo degaya oo maka iyo madiina ka warama dadka maka iyo madiine dega haddii qabaail iyo sa iyo madiine qabaaisha dego oo hadda carbeed oo asal ahaan carabta oo qaarkood reer ansaareed hoo la yaqaan nasabkooda ayaa qabaaisha qaar oo sacuudiga gobolada qaar dega ka ah ay muxua yasaan iyaga ay kuwa koonfurta hadda muxua yeman xaggeed xigto kuwan hadda mandiqadan xijaaz degan oo maka iyo madiine iyo kuwaasaa ka yara sarray haddii lasii yara baxo oo qasiim iyo najdi dhankaan la aado riyaad dhankaa la aadana qaba'il najdin ree bani tamiim halkaas ay joogaanoo kuwaas waxay usoo eegayaan hoos bay usoo eegayaanoo gabdhahooda aad <coughs> inayna goynin qorsho noocaas jira marka baabkaasni miya waxaad yelaysaan oo reer carbeedna adinkan ad yeeshaan haddii warkeenna aad fahmaysaan oon lagu naargelin wax barako badan maa waxaase waa umuuruljaahiliya aan iskaga tagna oo runtii sanamkan aan jebinna oo dadkan walaalaheenna oo la dulmiyey oo la dhibaateeyey oo runtii xitaa dadka maanta la yarso umada soomaaliyeed qofka moog tahay wax liidan baa tahay wax xun baa qiimo ma lihid waad hoyshaysaa sidaasaa tahay sidii loo wada marka dambe qofkii wuu iska aqbali iska aqbali marka wuu isdhiibi markaasa meele wuxuu geli aanan habboonayn waxaa weeyaan cibaadadii iskaga tegi wa ficlan u fiirsada ummadahaan hadda la yeeso sidii loo waday loo waday qofka niyaddaa laga dili hadda ilmaha waad aragteen waxay dhahaan gaalada iyo qolyahan reer galbeedka ah qofka faashilka ahoo fashilmay oo xayaatada ku fashilmay ayay siday u leeyihin war nool baa tahay macnaad leedahay saas ule sidii loo leeyaho saa loo wada ayuu naajix noqonay qof muxuua guulaystay annagana qofkii naajixa u guulaystay sida lugaha looga dhagan yahay oo muxuua jilbaha soo qaba maxooga soo qaba saa loo soo hobinay ayuu marka dambe faashil noqonaya marka qofkan qof macno badan oo qiimo badan oo wanaag badan siduu ahaa wax xun baa tahay wax liidan baa tihiin taad ka dhacdeen saana tihiin liidanima guursada maanagadan hadlaysaan liska dharbax marlaha qaar ficlan way dhacdaa ma ila dali qofka markii dambe wuxuu noqonayaa waa sidii reer bani israiil oo garanaysa waxa ku dhacay reer bani israa'iil waxaa gumaystay ninka la dhihi jiray fircawn siduu u waday heer marka dambe waxay gaareen in la yidhahdo waryaada waxaad yeelaysaan ilaahay baa magaaladan idiin furi baytalmaqdis waxaad yeelaysaan adinkan waxba xataa digaalamin iska gala quluu xitatun ilahay dambe dhaaf aan ku weydiisan dhaha idhab anta warabuka faqaatila inaa haahunaa qaaciduuna halkaasay la fadhiisteen waa duligii maskaxdiyaa laga qabsaday gumaysiga mogta imtiaan marka waxaan kala jeedaa marka arrinta ayadani miyu dadkaas ayaga ah qiyaamo in noola cadaabo halisa culimmadu way joogaan akhyaartii waxgaradka way joogaan maanta waxbaa la fahmay dadka ayaga nimiyo ummaddaas la baabi'iyey yacni ummaddan somalida u gurmata oo muslimiinta u gurmadeena oo dadkaas iyaga niyadooda kor loo soo qaado oo dhaqankooda kor loo soo qaado oo gabdhahooda la guursada oo gabdhaha loo guuriye oo muxuu ahaay macnawiyan horta waxay u baahan yihiinba dhaqan celin oo in muxuu ahaa eh, dib niyadooda loo dhis oo in wardadaad tihiin dad fiicanaad tihiin waa idinka fiican lama arka balama qabtaan soomaaliyaad tihin islaamaad tihiin in la yidhahdo waxbaad noqon kartaan in loo sheegayo waxay qaadanaysaa muddo dheer iyo shaqo dheer arrimahaas kulli arrin oo yeella weyaan wallahu aclam ayib xadiidka <coughs> culimmada culimmadana waa laga rabaa waxgaradka iyana daragga culusna waa laga rabaa shia suugahaadoo kale aan isbiirsana iyo dhammaanteenba kulligeen laga rabaa dumarkaa laga rabaa caruurta waa laga raba dhalinyarada waxaa laga rabaa eh, waxgaradka ragga social media hadda maanta ragga qiibaha mxua ah, qiibta ugu qaybta ugu badan qaadan kara dhalinyarada waa sida dhabta ah. social mediaisa ay kusii daynayaan guursana ayagaa muxuu ahaa maamuusan ayagaa muxuu ahaa macno u yeelayaan eh, culimada iyo akhyaartan waxa laga rabaa markay odayaasha soo inay ka celiyaan oo maya il wiilka markuu yidhaha gabadhii reeberi fulana xaggeeda aadi waa taqaanaan dakar iyo xabsi iyo howlo badan baa maxay u taalla iyo in cunuqabatayn la saaro marka taasa annaga noo taalla inaan ka celini marka <laughs> ota kalaga dag waxaad noogu daynaysa baa isla qabadha baasha <laughs> sheekh waxaa ku dhaca maydin sheegaa sheekha waxaa ku dhacday horta horta hallin keligii baasha ma jibin kara hawl dheer ay ubaahan tahay waxaan garanayna nin wadaad aha oo keligiis duulaankaas galay duulaankaas waxad ubahan yahy ummad badan in loo helo tol badan u baahan yahy wadaad xamaasaysnaa oo muxaadaro nooca inta dhegeystay amaalin dambe ciidahaas muxuu ahay soomaalida ay liidaan ayaa wuxuu yidhi bal waxaa weeyaan sunnadii aan ku dhaqmay meeshii aan geli meeshii ku shahiiday keligiis gabar wanaagsan oo ahlu khayr ayuu muxuu meesha helay wuu guursaday marka kadibna ninkii waxay noqotay muqaataca in lagu sameey waxaa la yidhi aan la salaami tolkii u ka dhashay kow haddii muxuu ahay kun qof ay fadhiyaan reerkii oo meel xafla isugu yimaado oo salaam alaykum yirahdo cid oo alaykum salaam dhihi lama arko hadduu gacanta soo tago waxa lagu nagaladka haddii ajidka ka hor imaado cid qaabilays lama arko wax muqaatacada lagu sameeyey mataqaanaa nimankii eh, eh, reer quraysh nimanka lagu sameeyey bani haashim lagu sameeyey oo shicbiga lagu halkiyaa sidii alla yeelay ninkii marka dambe muxuu noqday inuu daleemo inuu nin iska noqdo muxuu ahaa wahkada yacni aan laa ya'lu calaa shay gabadhii ilahi wuxuu qadaray way ka dhimatay markay ka dhimatay ayuu reerkii uu ka dhashay gabar usoo doontay waa xaadie macruuf oo la yaqaan kadibna waxaa la yidhi ninkan toddoba jeer cara toddoba jeer halasoo dhaqo mid ulahuna bituraab waa xaadie dhacde wa ana acrif ninkay ku dhacdaan aqaana mar shirgoad baasha waaad yeeli kaliga dhaga nugu dilin ayib aan baasha isu biirsana waan ka wada shaqayna ayib nabigeena alayhi salat slam marka xadiidkaas arbacun afar oo fii ummati ummadeydi min amri اljaahiliyati jaahiliga amarkiisa ay ka mid tahay laa kama tagaan ah, kama tagaan weyaan alfakru faanid lagu faana fi laxsaabi nasabka lagu faana iyo watacna duritaan la duro fi lansaabi nasabka la duro iyo walistisqaau binujuumi xidigaha in muxuua ah lagu roob doono oo lagu roob dalba ama inay roobkeenaan la aamino iyo waniyaaxatu meydki in lagu dul ooy intaba kama tagaan weyaan waana arrimaha jaahiliga iyo lagu yaqaano weyaan o wa qaala wuxuu yidhi anaaixatu haweenayda muxuu ahaa meydka ku dul oysa idaa lam tatub haddii ayna tooba keenin qabla mowtiha intaanay dhamanin ka hore tuqaamu waa la joojiya yowma alqiyamati maalinta qiyaama wa calayha dusheedana sirbaalun sarwaal iyo muxua libis oo min qiطraanin laami ah gaamur iyo laami waxaa tidhahdaba ah ayaa iyadoo libisan loo libisaa weeyaan iyo wa dircun dirac oo min jarabin cadda ah ama isnidaamis ah ayaa iyadoo xihan waxaa weeyaan maalinta qiyaama la soo saasuu nabigeen calayhi الsalaatu wasalaam sheekadiiyaa tagtay cashirkiina waxba lagajin hada wallah aclam sal l slm ala abdi rasul mustafa berri insha allahu tacala wuu noo jira cashirka sida